iyo khabarka xukunkoodu waa in la rafciyo saasaan soo ogaanay waxaan halkan ka gelaynaa caamilyaal kaloo gelaya mubtadaha iyo qabarkay gelayaan markaasay xukunkii lagu soo bartay ay ka bedelayaan ukun kaley saarayan xukun kaley saarayan halkaanaan ka gelayna nawaasikha la yidhaah naskigu waa suulin waxaa la yidhaha nasakat ilu waxaa la yidhaha nasakat shamsu adilla fiiri qoraxdu markay soo baxdo hoos dheer ah shay walbaa leeyahy oo dhankan galbeed jira markay qoraxdu soo baxdo subaxdii fiiri hoos dheer u leey hadhow marka ay cinda listiwaa maraydo aawo hoosaskii laguhu ku aruuraa nasakati shamsu adilla sidaasaa la idhaha wanasaqat الriixu alahara aa la idhaha fiiri meelaad martay dabayl xoog badanaa martay raad lagu arkima ayadaa tirtire wanasaqat الriixu alahara dabayshiiya raadkii suuliday raadkii lama arko marka nasiga macnihiisu waa maxe suulin sidaas wey macaani dhowruu leeya taasaa kamida maaha macaanidiisa o dham naski nasiga macaanidiiso dhan maahan suuline nawaasiqu lmubtadai walkhabari khabarka iyo mubtadaha kuwii nasakhaayey haadaa maxaluhaa kan waa meeshii looga hadlayey qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اajruumi wuxuu yidhi baabu lcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili caamilyaalkii baabkoodii weeye caamilyaalkii baabkoodii marka gabalan hadde caamilba wax layna oqoon horta dada dhaqon ama leelaa caamil kitaabka maku soo qaadanay caamil waxaa la yidhahdaa xadkiisii ma sheegna baabulraab maku soo qaadano baabulraab baabulraabi maantan marin ma soo qaadano ya sheek haddaan soo qaadano xadkii oo caamilka haye masha allah jazaaka allahu khayr sideeda moogtahay wixii inaad fahamtay ood macnahoodii garatay waa shayga daruuriga ah, marka macnahoodii ku fasir jazahu llahu khayr haye daabidkii yaa xifdsan haye qayb badan allah kasi ma sha allah sidaas weeye waa la fahmay marka caamil waa saas maa awjaba kowna aakiriilkelimati calaa wejin maqsuusin min rafcin aw nasbin aw khafdin aw jasmin ah, waa kaasa waa waxa kelimadda ama godaya ama kordhiga ama hoos dhiga ama jasreba kaasaa laydhaha caamil ah, cadadkooda si guudan u sheegna ah, haye boqol waay xawaamishu kitaab gaaraba laga alif haddii ilaahay noo fududeeyo mar waa carabka la mariyo cawaamil jarjaani baa laydhaha cawaamil keliyuuba kitaabka alif hadda wax badanaad ka taqaanaan idinka sababtoo ah ficilka mudaaric inta nasbida ma taqaanaa waa meeqa toban haye toban caamil halkaasaad ku baratay ficilka mudaaric inta jasmiyo ma taqaanaa meeqa sideed iyo toban ku dar labaatan iyo boqocamomisha lagu sheega waa saa haye kuwa wax jara kuwa wax jara fiiri kuwa wax jara meeqaan qaadana xuruuf labiiyo toban keligoodna waa koob iyo labaatan qayb kalena waa noo soo socotaa koob iyo labaatan weeye xuruufta wax jirta ayagana ku dar kontonaba kor loo sii socda sooma ha waxa weeye faacilka faacilka yaa rafciya ficilka soo maaha waa caamil kalood soo baratay mubtadaha yaa rafciya ibtidaha waa caamil kalood baratay khabarka yaa rafciya mubtadaha waa caamil kalood baratay marka cawaamisha qolkaa lagu sheegaya mar dhowaadba dhammaynay ah. marka caamil in la fahmaa waa muhiim wey waa daruuri caamil in la fahmaa caamil in la fahmaa waa daruuri baabulcawaamili haadhaa midkaanu baabulcawaamili waa caamilyaalkii baabkoodii awaamiشhii addaakilati gelayday calى mbtadi mbtadaha iyo wlkhabari khabarka wa hiya cawaamishaasu alaaثaةu ashyaaa shayaalo saddexa weeye saddex shay weeye caamilyaalkaas caamilyaalka oo mubtadaha iyo khabarka gala oo ku camal fala oo ka bedela camalkoodii hore icraabkoodii iyo xukunkoodii ka suulinayaan markaasay xukun kale siinayaan magacoodiina waa ka bedelayaanoo magac kalay siinayaan waa saddex nuuc macnaha waa saddex qaybood wey maahan saddex kelimo waa saddex qaybood wahiya cawaamishaasu alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye kaana wey iyo waa khawaatuhaa walaalaheed walaalaheed waxaa loola jeedaa nadaa'iruhaa kuwa lamidkaa oo sida kaana u camal fasho ayaguna u camal fala kuwaasaa loola jeeda waa ina wey iyo waa akhawaatuha walaalyaalkeed ina iyo walaalyaalkeed waa ina iyo nadaa'ibteeda kuwa lamidkaa ah, oo sida ina u camal fasho u camal fala wa danantu wey iyo waa akhawaatuha walaalyaalkeed waa danantu iyo kuwa lamidkaa ah, oo sida ay u camal fasho u camal fala saddexdaas qaybood wey maxamed muxydiin cabdilxamiid wuxuu ku marfuucaani laba la rafciya inay yihiin waad soo baratay taas mubtada iyo qabar xukunkooda hore waxaad usoo baratay waa laba marfuuc marfuucaadda oo toddobada ahay ka mid ahaay toddobada isimoo la rafciyay ka mid ahaay taas waad soo baratay qad carabta waad soo garatay ana almubtadaa mubtadaha iyo walkhabara khabarka marfuucaani laba la rafciya inay yihiin ogow hadda hadda qad yadkulu inuu galaa la arkaa calayhimaa mubtadaha iyo qabarka korkooda axad اlcawaamili caamiliyaalkii mid ka mida cawaamishii allafdiyati oo lafdiga loo nisbeeyey waxaa dhici karta in mubtadaha iyo qabarka uu galo cawaamishii lafdiga ahayd mid ka mid ah oo fa uu bedelo icraabahuma oo fa yuqayira uu bedelo icraabahuma icraabkooda waxaa dhici karta cawaamishi lafdiga ahayd inta galaan mid ka mid ah inuu ixraabkooda bedelo wa haadihi alcawaamilu caamilyaalkan allatii caamilyaalka tadkulu gelayda calayhimaa cala almubtada'i waalkhabari oo fa bedelayda raab icraabahumaa aa rabaa fiiri icraabahumaa a meeshaas la rabaa ogaada humaa wey icraabahaa maaha وhaadihi اcawaamilu caamilyaalkan allatii caamilyaalka tadkulu gelayda calayhimaa mubtadaha iyo qabarka korkooda oo fatuqayiru bedelayda icraabahumaa icraabkooda bacda tatabuci kalaami اlcarabi hadalkii carbeed markii la raacraacay ka gadaal kalaamkii almawhuuqi bihi lagu kalsoonaa calىa alaaثati aqsaamin qaybyaalo saddexa wey kalaamkii carbeedaa la raacraaca waa la fiiriyey caamilyaalka mubtadaha iyo qabarka gala aan la dabagalay sadexay noqdeen sadexay noqdeen wax afraad waa la waayey sidii loo raadinayo kalaamka carabada lagu kalsoono waa laga baaro qur-aankiina waa laga baaro asalba u ah de luqada carabiga oo waxa weeyaan waxyaalaha ugu fasaxada badan wey kalaam la fasaxeed ma jiro illa waa kalaamka alle luqa carabigana waa ku soo degay qur-aankiyaa la fiiriyey hadalkii carbeedna waa la fiiriyey ashcaartii iyo gabayadii saddexay noqdeen caamiliyaalka mubtadaha iyo qabarka galaha oo ixraabkooda bedela saddexay noqdeen mid afraad waa la waayay alqismu wal qismiga ugu horeeya sida uu camal falo kuu sheegay qismiga ugu horeeya qaabka uu camal falo alqismu qismiga alawal u horeeya yarfacu mubtadaa mubtaduu rafciya wayansibu lkhabara khabarkana waa nasbiya saasuu camal fala qismiga koowaad mubtadihii waa rafcina ee mubtaduu awel sooma rafcisnayn waxaad leedahay rafcan hayra rafci lawali rafcihii hore mid aan ahaynu rafcina rafcihii hore rafco aan ahaynu rafcina kii hore inta ka qaado uu mid kale rafcina mid kaleu rafcina alqism اlأwl qismiga ugu horeeya yarfacu mubtadaa mubtaduu rafcina rafcan hayra rafci اlawali rafco aan rafcihii hore ahayn wayanib abara abarkana waa nabina abarkiina waa nabina waxaa la yidhi waa la fahmay horta abarku nabina oo waa bedelay laakiin mubtadaha rafcaha saaran kii hore inuusan ahaynoo mid kale yahay hawdaliil hawdaliil taasaa la raba laydima sheegin hadda laydin sheega dhib ma leh haddaa laydin sheegaya dhegaysta dhib male alqism اأwl yarfacu waa rafcinaa almbtadaa mbtadaha wayansibu waa kordhigaa alkhabara kabarka wadalika qismigaasu kaana weeye wakhwaatuhaa wa haada alqismu qismigaas oo kaana iyo akhwaadeedaa kulluhu dhammaantiis afcaalun wey xuruufna kuma jirto asmaana kuma jirto dhammaan waa afcaal wadalika mihaalki naxwu kaana aljawu hawadii wuxuu ahaaday mukfahiran mid daruur madoobu ku xidhan tahay almukfahiru waa aلصaxaab aladii yaqlidu wayaswadu wayarkabu bacduhu bacdaa waa daruurta qirada weyn daruurta aad u qirada weyn oo jurmiga weyn oo madow oo isi saarsaaran caadka yarkaa fuuq maaha almukfahiru almuطmainu uu xagga wasniga lamidii macnaheeduna waa daruurta qirada weyn le qirada weyn le aada u jurmiga weyn oo buuran oo islada biyaha ka buuxa daruurtaas oo madow oo isii saarsaaran kaasaa la idhaha almukfahiru jawigu wuxuu noqday mid daruur waa ku xihan wey oo madow kaana aljawu mukfahiran asalku wuxuu ahaa fiiri mubtadiya khabar aljawu mukfahirun uu ahaa aljawu mubtadu ahaa mukfahirunna khabarkii ahaa kaana la soo gelshay kaana aljawu jawigii wuxuu ahaaday mukfahiran waa la nasbiye aljawu fiiri marka hore mubtadaha ah waan rafcisnaa haddana waa rafcisay laakiin rafcahaanu rafcihii hore maaha laba daliila kutuse ah, waxaa leedahay laba daliila loo haya laba daliil a loo haya daliilka koowaad wuxuu yihi haddaan nidhaahno rafcahanu waa midkii hore ee ficilkaanu wuxuu nasbiyey qadarka kaliya waxaa soo baxaa ficil wax nasbiya wax ma aan rafcin carabigana kuma jiro ficil saas haddaan nidhaahno kaana aljawu mugfahiran kaanadu waxay nasbiday khabarka oo kelia ah. isimka ma raf inoo rafcii horo mubtadihii ku sugnaa weeye haddaan idhaahno waxaa ka soo baxaa ficil wax nasbiya waxna aan rafcin carabigana kuma jiro oo waxaan carabiga masal ku lahayn kow daliilka koobaadoo ku tusaa rafcahan inuu rafco cusub yahay waa midkaas adaliilu haani daliilka labaad mubtaduhu maruu damiir noqona soo soomaanaa maqan inuu daahirna noqdo mubtaduhu damiirna noqdo markuu damiir noqdo kaana haddii la gelsho kaanadu la xidhiira waxaad leedahay kuntu qaa'iman aad leedahay i ana qaa'imu soo maahan soo geli kaana kuntu qaa'iman aad leedahay naxnu qaa'imuna waxaad leedahay kunaa qaai kunaa qaa'imiina naxnu qaa'imuun waa mubtada qaba kunaa qaa'imiina anta qaa'imun maxaa leedahay kunta qaa'ima anti qaa'imatun maxaa leedahay kunti qaa'imatan antumaa ah. qaa'imaani maxaa leedahay kuntumaa qaa'imeyni ah, qaa'imeyni kun waxaa antum qaa'imuuna antum qaa'imuuna kaana geli كنتم qaa'imiina antunna qaa'imaatun soo geli kaana kuntunna qaa'imaatin huwa qaa'imun kaana soo geli kaana qaa'ima hiya qaa'imatun kaana soo geli kaanad qaa'imatan humaa qaa'imaani kaana geli kaanaa qaa'imayni hum qaa'imuuna kaana geli kaanuu qaa'imiina huna qaaimaatun kaana geli kuna qaa'imaatin marka fiiri mubtaduhu markuu damiir yaho kaana la gelsho damiirkii yuu la xidhiidsanaa kaanada daliilkii labaad weeye waxaa la idhahdaa addamiiru laa yatasilu ilaa bicamili waa daliilka ugu xoog badan addamiiru laa yatasilu ilaa bicamili sidiisa damiir waxaan caamilkiisa an lama xidhiidsan marka waa caddaatay waxaa ku camal fala inay ficil karto الضمير لا يتصل إلا بعامل marka laba dليل uhayda midda كooaad waxaa leedahay haddaan idhaahno رفعuhu waa midkii hore ee kaanada iyo akawaadeedu khabarka kaliyahay naصbiyeen waxaa ka dhalana waxaa jira فicil wax naصbiya waxna aan rafcin kaasuna carabiga ml kuma leh dliilka labaadna maxaad leedahay waxaa la arkay damiirkii oo la xidhiira damiirkii awel mubtadaha jiro kaanada damiiruna laa yataصilu ilaa bcaamili laba dliil haysata waa caddaatay marka in rafcaha saaran kaanada isimka ka dambeeya rafcahaas inuusan kii hore ahayn ee rafca cusub oo kaanadu wadato u yahay oo iyadu ay keentay kaana aljawu mukfahiran kaana ficil maadi naaqis tarfacu isma watansibu اkhabra mabniyun calى اfatxi la maxal lah min اcraab aljaw ismu kaana marfuuc wa calaamatu daahiratu fi akhiri icraabkiina waa laga bedelay magaciina waa laga bedelay awal mubtadu ahaa haddana waa ismu kaana rafcihii awal saarnaa caamilka keenay yuu ahaa mubtadaha caamilkaas rafciya ibtidaa haddana kaana aljaw aljaw caamilka rafciyey waayo waa kaanada marka isku caamilba ma ah, isku caamil ma mukfahiran khabaru kaana mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi qismiga koobaad saasuu camal falaa dhammaantiis saasuu camal fala waana wada afcaal mubtadahana waa rafciyaa rafcana hayra rafci lawali khabarkana waa nasbiya waalqismu haani qismiga labeeya oo mubtadahiya qabarka gala oo ku camal fala mubtadihii qabarkuu gala waa nasaa xukunkii hore xukunkanuu saara waa nasaa mubtadaha iyo abarka mubtadaha iyo qabarka ayuu galaa waa ku camal falaa waa nasaqa xukunkii hore xukun kalu siina wاlqismu haani qismiga labeeyaa yansibu waa kordhiga almubtadaa mubtadaha wayarfacu waa goda alkhabra khabarka rafcan kayra rafci laweli rafca aan rafcihii hore ahayn rafca aan hore ahayn uu rafcina wاlqismu haani yansibu waa kordhiga almubtadaa wayarfacu waana goda alkhabra cas awli ah, kii hore cagsigiis xaadiya kii hore siduu camal falayey uu ka soo horjeeda kii hore cagsigiis wey kii horeeto mubtaduu rafcinaya khabarku nasbinayo kanuna mubtadihii uu nasbina khabarkiina waa rafcina magacana waa laga bedela oo mubtadaha markuu nasbiyo ismu ina waa akhwaatiha laleeyahy mubtada la dhihima ism a lagu magacaaba wadalika qismiga labaad wadaalika qismiga labaad ina wa akhaatuha wey wadaalika qismiga labaad ina iyo wa akhawaatuha wey wa haada alqismu qismigaan wa haada alqismu qismigaan kulluhu dhammaantiis axruf wey qismigaan dhammaantiis waa xuruf qismigaan oo isimka nasbiya mubtadihii waa nasbina khabarkiina waa rafcina dhammaantiis waa xuruf afcaalna kuma jirto asmaana kuma jirto kuma jirto waa xuruf wadalikaas ina waqwata way wahada qism kulluhu axrufun naxwu ina allaha allah casiizun waa mid haalib ah xakiimun oo xikmad badan ina allaha ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu اsma wa tarfacu اkhabra mabniin calى fathi la maxal lahu min اlraab allaha ism ina mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih casiizun khabaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih xakiimun khabaru bacda khabarin marfuuc wacalaamatu rafcihi waa kabar laba kabar wey laba kabar iyo saddex kabar iyo afar kabar oo iska daba dhacaan marka kabaru haani wey waa kabar labaad kabarun bacda kabarin a la ydhaha marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wlqismu qismiga qismiga ahaaliu sadexeeyaa yansibu mubtadaa mubtadiyu nasbina wlkhabara khabarkiina waa nasbina jamiican xaalay dhan yihiin qismiga saddexaad mubtadaa iyo khabarka labadaba waa nasbina wlqismu qismiga ahaaliu sadexeeya yansibu waa nasbina almubtada mubtadaha iyo wlkhabara khabarka jamiican dhammaan xaalay yihiin wadaalika qismigaasu danantu weeye iyo waaqwaata وhda qسم qسmigan kul dhamaantiis afaal waa aal qismigan dhamaantiis isna waa aal qismiga sadexaad naw danantu waxaan u maleeyey aصadiqa صaaxiibkii akhan walaal awal mubtadi khabar ahaa aلصadiiqu صaaxiibku akun waa walaal saas ahaa aلصadiiqu akun saasu ahaa danna soo geli danantu صadiqa صaaxiibkii waxaan u maleeyey an walaal labadii waa nasbi dnntu dnn ficl maadi mabniy calى sukuni lاtisaali bdmir rafci mutaxarik la maxal lah min اlcraab wtaa damiir mutaصil mabniy calى dmi fi maxali rafci faacil aصdiqa mafcuul bihi أwl mansub calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akiri akan mafcuul bihi ثanي mansub calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akiri wa tusama waxaa lagu magacaabaa haadihi اcawaamilu caamilyaalkan annawaasika magacaas iska leeyihin nawaasikh nawaasikh nasqiga luqada waa alrafcu wاlizaalatu wاnaql alrafcu wاlizaalatu waa isku mid alrafcu iyo wlizaalatu waa suulin macnaha labaaduu leeyahay annaqlu rarid wey inaa kunaa nastansiku maa kuntum tacmaluun uu ilahay aakhiro dadka alle wuxuu leeyahay annaga waxaan ahayn waxaad samaynaydaan kuwa soo naqliya dad u malaydeen meeshaad ku samaydeen in looga tegey maya ma soo naqlino ma soo qorna inaa kunaa nastansiku kuwa soo naqliyaan ahayn oo soo qora marka macnaha nasqiga maxaa ka mid ah annaqlu rarid a ka mid a ah. alrafcu walisaalaة waa isku mid annaqluna waa macnaha labaad daliilkeediina waa nagaa sheegnayba marka maxaa lagu magacaabaa cawaamishan saddexdooda magac ka dhexeeyaa jira maxaa la idhaha nawaasi nawaasi aa la yidhahdaa nawaasi aad leedahay waxaa lagu magacaabaa haadihi اcawaamila cawaamishan annawaasikha aa lagu magacaabaa wa waxaa lagu magacaabaa haadihi اcawaamila annawaasikha tusam laba mafcuulay qaadataa waa gaari doontaan insha allah ficilkaanu hal mafcuulu qaataa kanuna labuu qaataa kanuna saddexuu qaataa kanuna marna labuu qaataa marna wax ma qaato aa lagu dhihi doonaa maruusan waxba qaadayn hal mafcuul marna laba ka yar kaa yeeli ma hadda tusamaaba ka mida laba mafcuulay qaadata cawaamile mafcuulu awal nawaasiqa mafcuulu taani ahaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alcawaamila cawaamishaan maxaa lagu magacaabaa annawaasikha lianna maxaa loogu magacaabay ilo lianna haddaad aragto xugunaa la sheegay lianna a laga dabamarshay tacliila la yidhaha sababta loogu magacaaba la cilayna sababta loogu magacaabay aan la cilayna liannahaa cawaamishaanu mubtadaha iyo qabarka xukunkoodiiyo suulida saasaa loogu magacaaba nawaasib ah, sow nasqiga macnihiisa xagga luqada suulin ka mid ma ahayn waxaa nawaasiq loogu magacaabay xukunkii iyo mubtadaha xukunkii mubtadaha iyo xukunkii qabarkay suulida ey kayarathu waa badashay wey ey kayarathu waa badashay wajadadad waxay u soo cusboonaysiiday lahumaa mubtadaha iyo qabarka xukman aakhara xukun kale xukunkaasoo hayra xukmihimaa aan xukunkoodii ahayn xukunkii ala weli hogeeyey xukun cusub oon xukunkii hore ahaynayse kaana waa khawaatuhaa saddexdii marka si guud oo duuduub aad u qaadataye mid mida loo kala qaada saddexdii yaa mid mid lagugu sharxa kaana akhawaatuhaa noo soo qaba marka kaana waa akhawaatuhaa haada maal haadaa maxaluhaa taana yakwadeedii halkan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxu uhi maxamed ibnu muxamed ibnu daawuud almacruuf bibni اajruumi faamaa kaana kaana iyo waa khawaatuha walaalayaalkeed fainahaa kaana iyo walaalayaalkeed tarfacu isma isimkay rafciyaan waxaa isimka lagu sheega waa mubtadihi magaciyaa laga bedelay isimka waa rafciyaan kaana ay akhwaadeeda وتنصب البر bرkana waa نصبdaa فmا kاaنa kاaنa iyo وakhawaaتhaa kaana walaalyaalkeed فaإنahaa kaana iyo walaalyaalkeed تarفac السمa سمkay rafcidaa وتنصب الkhabرa khabarkana waa نصbidaa وhiy kaanada iyo walaalyaalkeed kaana weeye وأمsى weeye وأصبaxa weeye ص maعna iskaga wad kaana waa ahaaday amsaa waa ahaaday asbaxa waa ahaaday aضxى waa ahaaday wadalla waa ahaaday wabaata waa ahaaday wasaara waa ahaaday walaysa ma ahaanin wamaa zaala kama suulin wamanfaka kama suulin wamaa fatiha kama suulin wamaa barixa kama suulin wamaa daama intuu daa'im yahay waa saddex iyo tobankaas saddex iyo tobankaas wey ka sarfooma wamaa tasarafa xaa hadda ficil maadiya lagu sheegay ficilka waa la rogrogaa mar maadi soo maaha mudaarica laga dhiga amara laga dhiga masdera laga dhiga ism faacila laga dhiga ism mafcuula laga dhiga tasarufku waa saas waa la rogroga hadda fiiri daraba maxaan dhahayna maya kaanaba kaanaba nooda kaana fiiri kaanaan rogrogaynaa kaana waa ahaaday yakunu waa ahaana kun ahaw kownan ahaansho kaainun mid mafcuul male makun ha isku dhih makun ma jire makun ma jire marka waa la rogrogaa tasarufku waa saas daraba waa waa garaacay yadribu waa garaaca idrib garaac daaribun mid garaaca madruubun mid la garaaca darban garaacid rogrogi hadda agga udhig agga udhig agga udhig daraba waa garaacay yadribu waa garaaca darban garaacid idrib garaac daaribun mid garaaca madruubun kula garaaca tasarufku waa saas waa rogrogidda ma maadiyuu ahaaye mudaaric ka dhig amar ka dhig master ka dhig ism faacil ka dhig ism mafcuul ka dhig kulli waa camal falaa waana isku mid ficilka marka lagu yidhaahdo fiiriya ficilkaanu macnahaanu camal falaa ficilkaanu markuu maadiya markuu mudaariciya markuu amariya markuu master noqdo ism faacil ism mafcuul waa isku mid sidii wada camal falay wamaa tasarafa waa sida wixii iska bedelaa maadiya lagu tusaye wixii iska rogaana waa sidii oo kale ah. kaana haddaad baratay yakuunu waa lamid kunna ah. waa lamid kaainuna waa lamid kownanna waa lamid wamaa tasaraf waa saas kaana haddaad baratay yakuunu waa lamid kun oo amarkiina waa lamid masderkiioo kownan ahna waa lamid isim faaciloo kaainun ahna waa lamid hmm. marka sidaas wamaa tasaraf waa saas iyo wamaa kii tasarafa ka tasarufay minhaa afcaashan lasoo sheegay wadaalika mihaalki naxwu kaana waa ahaaday tasarufkii ku bilaaba sida caruur saanqaada oo hadda la socod baraayo kuu socod bara markaasuu yidhi kaana waa ahaanay wayakuunu waa ahaanaa wa kun ahaw wuxuusu ma fahmi karo master iyo isim faacil saddexda ficiluu kuugu ekeey <laughs> saddexda ficiluu kuugu ekeey kaana waa ahaaday wayakuunu waa ahaanaa wa kun ahaaw kawnan ahaansho kaa'inu waa ahaaday labadaas inuu ku daray ahayd laakiin qof socod bara lama ordisiiyo waa kaa kufa waaya saas darteeda sharaxa badan ardadooda laga ilaaliya hal ajrumiga dad u akrayda dad war iska dardasho oo sida wax qaba karo malimkaasu iska xaajisa iska dhaqaaja waaya ardadaas laakiin ardadaas isku mid maaha marka darsiga la akhraa mida aad kuula socdo sidaad yeeshuu yeela saamtaaduu raaca waxaad ku dhawaaqoo waa yaqaan waxaad sheegayda waa ku fahma midna waa hurdaayo mar damba madaxa qaada hadda fiiriya kelimaddaan ku dhawaaqo arday sheegayaa la hela iyo arday aysan u bilownayn kelimaddaan ku dhawaaqo fiiriya ma mubtada ma khabara ma ficil maadiya ma ficil mudaarica ma amara arday horay ka fahmaya lhela iyo midaan xabada qabilowna haye ma jira arday waxaan ku dhawaaq sheegi kara markaan ku dhawaaqo waxaan rabaa inuu yihahdo waa waxa haddaan mubtada u dhawaaqo iyo abar waa waa mubtada iyo abar haddaan ku dhawaaqo ficil maadi waa ficil maadi u leey haddaan ku dhawaaqo ficil mudaaric waa ficil mudaaric u leey haye malarka rag badanaa gacanta taagta haye haye firiiba ir wiilka ugu yar gacanta taagana ah, mogtaed mukul wax tarime ah, dadnimaa la raba iyo dadaal haya maasha allah ardaygaasoo mar oqow waayaan ku tijaabayna oo maanta masalo oqowa isagaa iskala midbaa haya alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax tara maxaan ku dhawaaqay maasha allah maasha allah jazahu llahu khayr haye haye u fiirso naama zaydun albaarixata naama waa seexday zaydun albaarixata xalay maxaan ku dhawaaqay naama xayd wakaas wayla socda ma ujeeda saanta meeshaan dhigu dhiga so uma jeeda waa fahma qofkana intaas inuu fahmaa laga raba kelmadda marka lagu dhawaaqo waxay tahay ma maadiya ma mudaarica so uma jeedid mhm sidaasaa la rabaa alxamdulilah haye hore aan usii soconno marka waayo iyo wamaa tasarafa minhaa wixii ka tasarufay naxw kaana wa kun ahaw wa asbaxa waa ahaaday wayusbixu waa ahaanaa wa asbix ahaw taquulu waxaa leedahay kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan zayd wuxuu ahaaday mid taagan walaysa camrun camar maahaanin shaakisan mid madaxa taaga shaakisantu maahan cawuu ku taagan yahay shaakis waa midku madaxa koru taaga ah, mid madaxa koru taagaya maahan shaakisa hmm. shaakisan macaani uu ku yimaadaa shukuusku waxaa ka mida madaxa saas loo taago ah, waxaa ka mida mid tegaya ah, waxaa ka mida mid imaanaya shaakisatu waa macaani badanku waxaa ka mid a ah, shaakisan mid tegaya ma ahan waxaa ka mid a ah, mid jooga ma ahan ah. waxaa ka mid ah mid madaxa taagaya ma ahan shuquuska madax taagidda waa la idhahda waa la yidhahda nahyaaba ku sooray salaada markaa tukana in madaxa saas loo taago in hoos loo laadiyana nahyaa kusoo aroor meel dhexe waatan la yska rabaa kaana ficlu maadi naaqis tarfacu isma watansibu lkhabara mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alacraab zaydun ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akiri qaa'iman khabaru kaana mansuub wacalaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akiri walaysa alwaawu xarfa cadfin laysa ficlu maadin naaqis tarfacu isma watansibu lkhabara camrun ismu laysa marfuucun wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri alwaawu faariqatu bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci wاljri ama في xaalaة naصbi fala ltibaasa baynهmaa shaakisan khabru laysa manصوb وcalaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة في akirihi wma ashbaه dalika iyo wixii shabaha intaan hadda laba miaala lagu siiyeyey dhammaan saddex iyo tobanka ficil iyo wixii ka tasarufa misaaladooda inaad ka fahamtaa lagaa raba la soco marka waa boobsiise sharxi weeye wa aqulu waxaan leeyahay yuu yihi maxamed muxydiin cabdulxamiid alqismu qismiga qismiga alawelu horeeya qismigaasoo min nawaasiqi mubtadai wاlkhabari mubtadaha iyo kabarka kuwa nasaka ka mida caamilyaalka mubtadahi iyo kabarka gala oo nasaka qismiga koobaad taana weeye waa khawaabta walaalyaalkeed ey nadaa'iruhaa kuwa lamidkaao sideedoo kale u camal falaa loola jeedaa fil camali camalka kula mid ah wahaada alqismu qismigaanu yadkulu wuxuu galaa cala lmubtadai mubtadaha fayuziilu wuxuu suulinaa rafca mubtadaha la godidiisii rafcihii alawala ee horeeyey markuu galo mubtadaha wuxuu ka suulinaa rafcihii hore waa ka suulina wa haada alqismu qismigan yadkulu wuxuu galaa cala lmubtadai mubtadaha fayuziilu waa ka suulinaa rafcaw la godidiisii rafcihii alawala horeeyey wa yuxdiu wuxuu u soo dirisiina wuxuu u keenaa lahu mubtadaha rafcan god rafcahaasoo jadiidan cusub marka xukunkii waa bedela magacana waa bedela wa waxaana lagu magacaabaa almubtada ismkii marka hore mubtada la jiray ismahu ismu kaana alaleey ah, ismahu qismigan ismkiisa lagu magacaaba ismu kaana ismu asbaxa ismu laysa alaleey marka ismuhu qismigaas ismkiisiyaa lagu magacaaba wydkulu waa galaa qismigaanu calى khabari abarka fayansibu waa wayusama waxaana lagu magacaabaa khabarhu qismiga abarkiisa abar ism a lagu magacaaba waxaa lagu magacaabaa kabar aan raba kabaru kaana kabaru asbaxa kabaru laysa kabaru zaala marka kabarkoodii a lagu magacaaba wa haada qismu qismigaanu alaaata cashara ficlan waa saddex iyo toban ficil alwalu kan ugu horeeya kaana weeye mid walba macno gaaru leeyahy macnihiisa aad ula soco alowlkan ugu horeeya kaana wey wahuwa kaana yufiidu wuxuu faa'iidayna itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay filmaadi wakti tegey wuxuu tusaa isimka kaanada inuu ku sifaysan yahay kabarka kaanada wakti tegeyna uu ku sifoobay saasuu tusaa oo fiirso imaa maca hadda ka horuu ku sifoobay kadibna waa ka go-ay waa dhici karta imaa macalinkii daaci go-id la jirkeed naxwo kaana muxamadun wiilka muxamed leeraa wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala hiri hadda maxay tusee kaanadan waxay tusee isimka kaana oo ah muxamed inuu ku sifaysan yahay dadaal laakiin dadaalkaasna iska joogi maa waa dhimana mamed waa munqaic waa go-a marka dambe laakiin hadda maxay tusee kaanada isimkeedoo muxamed ah inuu ku sifaysan yahay mujtahid dadaal inuu ku sifaysan yahay haddaan idhaahdo kaana camrun caalima maxay tustay isimka kaana oo camara inuu ku sifaysan yahay cilmi ah, haddaan idhaahdo kaana caliyun jaahila maxay tuse isimka caliyo isimka kaana oo cali ah inuu ku sifaysan yahay jahli marka waxay tusee kaanada isimkeedu inuu ku sifaysan yahay qabar aduu mar walba intaas qaado wa imaa maca listimraari daa'imid la jirkeedu inuu ku sifaysnaado waxaa kala dhici karta isimku waa ku sifaysan yahay qabarka weligiisna waa ku sifaysnaana tusaale naxwo wa kaana rabuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid wax walba awood hadda fiiri maxay tusaa misaalkan rabbi inuu ku sifaysan yahay qudro kaamila awood kaamil inuu ku sifaysan yahay waana daaim ebedkiisu ku sifaysnaana ah, weligiis waa ku sifaysnaana ee ma go-aydo ma go-aydo icraab kaana kaana muxamadun mujtahidan kaana ficlu maadi naaqis yarfacu lisma wayansibu khabara mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun ismu kaana marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih mujtahidan khabaru kaana mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri waa isku mid amilada dambe oo dhan hal mid ka eraabi ma maa waa isku mid waxay ku kala duwan yihin lama ah, hal shay kuma kala duwan sidaas u wada eraab adiga wataani mid kalabeeyaa amsa wey wa huwa amsa yufiidu wuxuu faa'iideynaa itisaafa ismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay filmasaa'i garab naxw amse aljawu hawadii wuxuu ahaaday baarida mid qabow maxay tusee marka waxay tusee hawadu galabkii inay qabow noqoto ah. amse aljawu hawadiya wuxuu noqday baarida mid qabow muxuu tusaa jawiga waa isimkii amsa galabkii inuu qabow noqdo ah, galabkii wuxuu ku sifoobay qabow subaxdii kulaylu ah soo ma jeed iraabteeda waa taqaan whaaliu midka saddexeeya asbaxa weeye wa huwa asbaxa yufiidu wuxuu faa'iideynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari khabarka uu ku sifoobay fii sabaaxi waqti subaxa naxwu asbaxa aljawu hawadii wuxuu ahaaday mukfahiran mid daruuro culus ay ku xihan yihiin subaxdii daruura xirkii o dhan xirtay xutuse isimka oo asbaxa oo ah aljaw hawada inay subaxii ku sifaysnaa hawada daruur madow oo culus inay ku xidhan waraabic midkaa reeya axa weeye wa huwa axa wuxuu faa'iidaynaa itisaafa alismi isimka ku sifoobidiisa bilqamari uu ku sifoobay fi duxaa barqinkii naxwo adxa daalibu ardagii wuxuu ahaaday nashiidan mid oo nashaadaya oo firfircoon ah, subaxdii hore xoogaa waa hurhurdoonayo xali salaatuleyl tukaday subaxdii haddayba qoraxdu kululaatay nashaad ardagii indhaha waa kala qaada adxa daalibu ardagii wuxuu ahaaday nashiidan mid firfircoon oo nashaaqi uu barqadii noqo icraabkeeda waa isku mid wlkhaamisu mid ka shaneeya dalla weeye wahuwa dalla yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaafa ismi isimka ku sifoobidiisa uu ku sifaysan yahay bilkhabari khabarka fii jamci nahaari maalinka o dhan naxwu dalla weju wejigiisa wuxuu noqday muswadan mid madow Ah, waa isku mid wejigiisa mar kastaba iskaga sifaysay maaha marna waa madoobaa marna waa cadaana maaha maanta odha waa ku sifaysanya dalla ficlu maadin naaqis yarfacu lismu wayansibu lkhabara mabniyun cala fatxi la maxal min alcraab weju ismu dalla marfuucun وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في wج مضاaف ilah dmيr mتصل مبني على dم في محل jر مضاaف iليه مسودا خبر dل منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في آkره waa saadisu midka lixeeyaa baata weeye wa huwa baata yufiidu wuxuu faa'iidaynaa itisaaf alismi isimka ku sifoobidiisa bilkhabari qabarka uu ku sifoobo ku sifaysan yahay fii waqti lbayaati waqtiga habeenkii wa huwa waqtulbayaadku alleylu waa habeenkii naxwu baata muxamadun muxamadaa wuxuu ahaaday masruuran mid la farxad geliyey mid la farxad geliyey noqo mid laga farxiyey ah baata muxamedun muxamed wuxuu ahaaday masruuran ku laga farxiyoo la farxad geliyey waa saabic midka toddobeeyaa saara wey wa huwa saara yufiidu wuxuu faa'iideynaa taxawula alsmi isimkii isbedelidiisa min xaalatii xaaladiisii hore iska bedelay ilalxaalati xaaladii uu isku bedelay allatii xaaladda yadullu calayha uu tusaa xaaladda korkeed alqabad saara iyadu waa ka duwanta kuwii hore waxay oo xaalada abarku tusayo uu isku bedelay saasay tusaa saanadu naw saara diinu noobkii wuxuu noqday ibriiqan kirli jalanad midda shaha lagu karsado dhoobkii ah, fiiri marka isimka fiiri saara diinu marka hore dhoobo cadiyu ahaa ah, dhoobu ahaa waa laisku dhadhejiyey kirlisiisia laga dhigay dabaa la saaray waa la kululeeyey weelu noqday marka fiiri dhoobkii waa isbedeley muxuu isku bedeley jalamasaa lagu karsado ama tirli marka isimku waa soo wareeg waa isbedeley dhoobkii hadda dhoob maaha jalamashaa lagaaga shubaayo waa dhoob maad dheh dhig maya tirli ad leeda ama jalamadaad leeda waa is saasay tusa isimka saara wahuwa saara yufiidu wuxuu faa'iideeyaa taxawul alismi isimkii wareegidiisa min xaalati yuu ka wareegay halkuu wareegay ee alxaalati xaaladii allatii xaalada yadulu tusa calayha korkeeda alkhabaru naxwu saaradiinu dhoobkii wuxuu ahaaday ibriiqan kirli jalamad magacyo kale ma leeda inta shaa lagu karsado waxaa leedahay labadaas magac magac ahayn ma haydaan hadii hmm. soomaali lasku keeno magacyo badana la heli mid dhoofaa laga sameeyey dhoobo wax badan la digsida badarka lagu kariyo dhoobaa laga samayn jiray annagaad arki jirnay dhoobo caadiya laga samayna marka mid dhoobaa laga samayna mid qalinaa laga samayna mid macdanaa laga samayna marka midba waxbaa laga sameeya mid oo badarka lagu karsado oo dheri la yidhahdo dhoobo laga samey anaaba arki jirta hadda waayahan maanana hata kala saara wa ma kala dhacahay ma kala dhacahay ma kala dhacay whaaminu nuucaa midka sideedeeya laysa wey laysa xuu faa'ideeya wa huwa laysa yufiidu wuxuu faa'idaynaya nafy alkhabari khabarka in laga anfiyo can ilism khabarka laga anfinayo loo diida isimka isimku kuma sifaysna khabarka fii waqti xaali markaas la joogo ayadoo macnahanay la gaar waqti horena ma tusto waqti soo socdana ma tusto waqtiga markaas la joogo hadda fiiri laysa muxamedun muxamed ardag ardada mid kamida ah muxamed la yidhahdo laysa muxamedun muxamed ma ahan faahiman mid mas'alada hadda fahmaayo hadda ka hor ma fahmin laguma dhihin hadda kadib fahmi maayana laguma dhihin muxamed waxaa laga anfinaa khabarka inuu ku sifaysan yahay oo fahm waxay tahay xaaladda hadda la joogo ma fahmaayo laysa muxamedun faahiman wataasicu ficilka sagaaleeya waalcaashiru ficilka tobneeya wtani cashar midka labiyo tobneeya maa zaala weye waman faka weye wamaa fatia weye wamaa barixa weye saddexdan waa isku macno waxaa weye afartan afartan afartaanu waa isku macno saddex maaha afartaanu waa isku macno wuxuu ku yidhi wahaadihi arbacatu afartaanu tadullu waxay tustaa calaa mulaazamati اkhabari khabarku inuu laazimo lilsm abarku waa laazima isimka marna ka suuli maa mar walba isimku qabarku ku sifaysan yahi ma ka suulaayo inuu ku sifaysan yahay waa laazima mar walba isimku muxuu ku sifaysan yahay qabarku ma ka suulaayo xasba maa yaqtadii xaal sida hadda qadarka xaalku keenayo ah, qadarka xaalku keenayo uu ku sifaysnaana naxwu maa zaala muxamedun maa zaala ibraahimu dhaade maa zaala ibraahiimu ibraahim kama suurin munkiran inuu inkirayo munkarka munkarku arkaba waa inkira weligiis kama suurin munkar meeshuu ku arko waa inkira ibraahim sifadiisu waa saa sifadaasu ku sifaysan yahi marna kama suurin maa zaala ibraahiimu ibraahim kama suurin munkiran mid munkarka inkiraayo inuu yahay oo xumaanta inkira maxaa leedahay maa zaala maa naafiyatun iraab halgiisaanan ka iraabayna ila kuwii kale waa la mide maa naafiyatun mabniyun cala sukuun la maxal min alraab zaala ficlu maadi naaqis yarfacu isma wayansabu khabra mabniyun cala fatxi laa maxlala min alraab ibraahiimu ismu zaala marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirihi munkiran khabaru zaala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi inta kale waa isku mid maa naafiyatun unbaa dheeraad waa naxwu maa barixa caliyun cali kama suulin maa barixa caliyun cali kama suulin sadiiqan saaxiib inuu yahay saaxiibkoo mukhlisan daacada maa maa barixa caliyun cali kama suulin hmm. arday la socdaa ma jira su-aal adag aan waayo haye haye fiiri meeshaas fiiri kelimadan ku leeya kelimadaas maxaan icraabay ee dhegayso maa barixa caliyun cali kama suulin sadiiqan saaxiib inuu yahay saaxiibkaasoo mukhlisan daacad ah mukhlisan maxaan icraab sifo maasha allah maasha allah intaasaan raba arday ajruumi maraayo halkaas maraayo alxamdulilah waa namca ilaah waayo markaan icraabayna maxaan leenahay ma barixa ma naafiyaة mabniy calى sukun lah maxal min اcraab barixa ficl maadi naaqis yarfacu ism wayansib اkhabra mabniy calى fathi lah maxal min اcraab caliyu ismu barixa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih صadiiqa khabaru barixa mansuub wacalaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih mkhlisa صifaةu صadiiq wa صifaة اmansuubi mansuub wacalaamatu naصbihi fatxaة daahiraة fi akhirih wالثالث caشhar midka saddex iyo tobneeya maadaama wey maadaama xuu tusaa wa huwa maadaama yufiidu wuxuu faa'iideynaa mulaasamata alkhabari khabarku inuu laazimo lism isimka ayadda noqosha afartii ka horeey lami maadaama isaguna wuxuu tusaa inuu khabarku laazimo isimka mar kasta isimku khabarka waa ku sifaysan yahay wa huwa maadaama yufiidu wuxuu faa'iideynaa abarka laazimidiisa lilismi isimka uu laazimo ah, isimka inuu laazimo sidaas ayuu tusaa isimka inuu laazimo sidaas ayuu tusaa ayda noqoshe ayda noqoshe ayda noqoshe hayta afartii ka horeyday sidii uu isimku qabarka u laazimayey uu kana u laazima wa hadal hore la mid weey hadalkii hore uu la mid yahay wey aydan aada waa noqday aydan aada waa noqday yaidun waa noqona aydan noqoshaa la yidhahda hmm. saasaa laa acdiru eebayma khaalidan khaalid maa dumtu intaan daa'im ahay xayan mid nool intaan noolahay khaalid anuu eedayma arday wanaagsan oo dadaalayo wey maxaa loo hmm. marka ifadaasaan ku sifaysnaana w ifadaas aan ku sifaysnaana wey maa dumtu anugu intaan daa'im xaya minhu intaan xayaatada daa'im ku ah saas wey intaan xayaatada daa'im ku ah waayo haye raabaa la rabaa laa acdilu eedayma khaalidan khaalid ma dumtu intaan daa'imahay xayan mid nool laa naafiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxal lahu min alicraab acdilu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wa faacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu ana ana khaalidan mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasri fatxatu daahiratu maa dumtu maa masderiyatun dharfiyatun labadaasa isugu dare maa masderiyatun dharfiyatun mabniin calaa sukuuni la maxalla min acraab dumtu dum ficlu maadin naaqis mabniyin calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxari laa maxalla min acraab wa taa-u damiiru mutasil mabniyin calaa dami fii maxali rafcin ismu daama fii maxali rafcin ismu daama ismaad ka dhiga faacil dhihmaydi maydi ismaa lagu magacaaba yaga faacil lama yidhah xayan khabaru daama mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة faaqili wاljumlaةu min daama wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masderin majruur bاlmudaafi wاljumlaةu min daama wasmiha wa khabariha fii ta'wiili masderin majruur bاlmudaafi wataqdiiru mudata dawaami xayan mudata dawaami iri mudata a mudaafa dawaami waa mudaaf ilayh masderki waa kaasa dawaami waa mudaaf ilay waay afcaashaan marka iska fiiri afcaashaan iska fiiri ma dheerey halkaa iska joogta wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى نabiyina mحamed